كتاب سنن النسائي في مساء يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر شعبان عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال warasaqan ikhlaas fi lqowl camal innahu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliskii boqol iyo kontonaad ee majaalis dulmarka sharxa koobnay kitaabka sunna nasaa-i galabtan waa galab khamiisa kuna beegan lix iy labaatan bish shacbaan kun afar boqol iyo labayo afan ka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaan soo bilownay saakay kitaabu aljihaad baabka afraad ayaan insha allah halkan ka gelaynaa maadaama aan rabno insha allah inaan deg deg u dhammayno kitaabka intuusan ramadaankan ugu bilaabanin sharax aad u dheer ma geli doona axaadiista maan isdul saari doonaa ragga ruwaadda ahna insha allah maraatibtooda ayaa wax ka sheegsheegi doonaa biidn baari tabaraka watacaala baabu fadli mujaahidiina mujaahidiinta fadliga ay leeyihiin oy ka fadli badan yihin cala kuwa aanan jihaadin oo guryahooda iska jooga ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex kun iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai cali nabtan akhbarna moxamed ibnu cabdillahi bnu baziic waa hiqa qaala xadaثana bishr yacni ibn mufadal waa hiqatu habtun caabid qaala anbana cabdiraxmaan ibn isxaaq alqurashi alcaamiri mowlaahum saduuq rumiya biاlqadr can الzuhri can sahl ibn sacdin الsaacidi radia allahu taala ardah waa saxaabi aabihina waa saxaabi qaala wuxuu yihi sahl ra'aytu waxaan arkay marwaan ibn اxakam marwaan ibn اxakam waa ninkii reer bani umaya laa tahbutu lahu suxba waxaa weeyaan walaa yutahamu fi اlxadiid curwa ayaa sidaa yidhi ana marwaan ama ra'aytu marwaan iy arkay ibnxakam jaalisan isagoo fadhiyo fa ji'tu waan u imid xataa jalastu ilayhi ilaan agtiisa ka fadhiisto fa xaddaanaa wuxuu noo sheegay anna zayd ibna haabitin radia allahu tacala anhu ardaa xaddahu inuu sheegay anna rasuula rasulka a sal slam unzila calayhi in lagu soo dejiyey laa yastawii ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiyo fa fadhiyo oo min almu'miniina ka mid ah iwa almujaahiduuna fii sabiili illah ma sinna fajaءa ibnu ummi maktuum cabdullahi ibnu maktuum oo muadinka nabigeena sal ه slm ayaa u yimid nabigeena wa huwa nabigeenana calayh sala slaam yumiluhaa calaya uu ii yeerini anna waan qori isna wuu imeerini ama ii yeerini faqala wuxuu ya rasul rasuulka low cabdullahi aa dhihi low astaiicu اjihaada jihaad haddii aan awoodi lahaa lajaahadtu waan jihaadi lahaa faanzla allahu caza wajal alla weyn wuxuu soo dejiyey wafakhiduhu nabiga bawdadiisa calaa fakhidii bawdadii ay saaran tahay fahaqulat calaya bowdadii nabigu igu culsaatay xataa danantu ilaa aan ka maleeyo an saturadu an saturaddu in la burburini fakhidii gomadayd inay burburaysa culayska saarmay awgiis haddii fuusta ama laba fuusta bowdada lagaa saar inay burburayaad u malaynaysa culayskii waxyigii ina sanulqi calayka qowla haqiila marka nabiga lagu soo dejinaa waxyiga aad buu u culsaan jiray dhidid badan oo ka imaan jiray sal اllah alay slm uma intaa kadibna surii canhu nabigu waa laga fayday kadibna wuxuu akhriyey ama lagu soo dejiyey hayru uli darar kuwa dararka iyo curyaannimada u saaxiibka kuwa aanan ahayn qofkii marka curyaan ah amaba darar qabo qofka isaga waxaa weeyaan lagama raba jihaadkii ilaahayna subxana wa tacaala baabkiisa marka kala mid mid dhigaaya kuwa caafimaad qaba oonan jihaadin qaala abu cabdiraxmaan nasaai wuxuu yidhi raggii ruwaadda ayuu ka hadlayaa cabdiraxmaan ibn isxaaq haada laysa bihi ba's waa ninkaad aan soo marnayo oo niri alqurash alcaamiri mowlaahum saduuqun rumiya biاlqadar ninka aan niri laa ba's ayuu yihi bihi wa cabdiraxmaan ibn isxaaq nin kalo cbdirman isaq la ayuu marka rabaa inuu isna kuu tilmaamo martabadiisa kuu sheego wa cabdiraxmaan ibn isxaaq yarwi canhu waxaa ka wariya cali ibn musir ayaa ka wariya wa abu mucaawiyata moxamed ibn khasm ibn dirir ayaa ka wariya isku martabo marka ma ahan isku martaba taqriba way ku dhow yihin cafwan martaba ahaan laakiin isku ruwaad ma aha waa cabdilwaaxid ibnu ziyaad ayaa ka wariya can nucmaan ibnu sacd ayuu ka wariya laysa biiqati ninka isaga marka iqa maahan ayuu yidhi abu cabdiraxmaan nasaa-i caleyh raxmat ullah xadiidka saddex kun iyo boqolaad alxamdu lilah waa xadiid saxiixa akhbaranaa moxamed ibnu yaxya ibnu cabdillaahi duhli wa iqatu faadil qaala xadaanaa yacquub ibn ibraahim azuhri wa iqa ibnu sacd weeyaani qaala xadaanii abi aabihiis waa ibraahim ibnu sacd azuhri wa iqatu xujatun tukulima fiihi bilaa qaadix qaala xadaanii waxaa ii warramay abi aabbahay can saalix ibnu kaysaan almadani waa iqatu an ibnu shaabi zuhri qala wuxu yh ibnu shaahab xadaanii sahl ibnu sacdin saacidi ayaa ii warramay qala wuxuu yidhi sahl ra'aytu waxaan arkay marwaan ibnu اlxakam jaalisan xaalu mid fadhiya fi lmasjidi masjidka ayaan kula kulmay marwaan ibnu xakam oo masjidka fadhiya ayaan la kulmay faaqbaltu waan qaabilay xataa jalastu ilaa an ka fadhiistay ilaa jambihi dhinaciisa faahbaranaa wuxuu noo sheegay marka أنa زayd بna ثaabitin أhbarahu inuu sheegay saxaabiga jaliilka ahaa oo qaariga ahaa muqrigana ahaa أna rasuula rasul s slm amla calayhi inuu umeeriyey ama u yeeriyey laa yastawi اlqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili الlah laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa fafadhiyo oo min almuminiina ka mid ah iyo almujaahiduuna fii sabiili lahi ma sinno ayuu u yeeriyey qaala wuxuu yidhi raawigii amaba ninka la yidhaahdo marwan ayaa wuxuu yidhi faja waxaa yimid marka cafwan zayd weyaan qaala wuxuu yidhi zayd faja'ahu ibnu ummi maktuum baa u yimid cabdullahi ibn maktuum wa huwa isagana yumiluhaa calaya imeerinaa ama ii yeerini faqaala wuxuu yidhi rasulula rasulka sal l slm low faqaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo cbdullahi ibn maktuumdha ah, yaa rasul rasuulka allow low astatiic haddii aan awood aljihaada la jahadtu waan jihadinaa laakin waa indhoola wa kaana wuxuu rajul nin buu ahaa acmaa indhool ah faanzl allahu caza wajal alweyne wuxuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa qur-aan ayuu ku soo dejiyey wa fakhiduhu bowdadiisna calaa fakhidii bowdadii ay saaran tahay xataa hamamtu ama hamat ilaa ay kaga sigato turaddu fakhidii bowdaydii in la burburiyo ama ay burburto uma intaa kadib suriya canhu nabigu waa laga faydi faanzl allahu caza wajal alweyne ay soo dejiye hayru ulidarar dadka curyaaniinta ah ama dhibka u saaxiibka ah kuwa ka soo haray waa kuwa aan sinaanin laakiin kuwa urudararka ah iyaga ajirkooda ilahay wuu siinayaa maxaa u daliila nabigeena salى اllahu alay slam غazwa tabuk wuxuu yidhi ina bilmadiinati larijaalan ina bilmadiinati larijaalan maa sirtum masiiran walaa qaطactum waadiyan ilaa sharakukum fi اlأjri xabasahum اlcudru madiine waxaa ku sugan rag waxaa weeyaan waadi kastood goysaan iyo cadow aad la kulantaan iyo meel kastood martaan ajarka idinla wadaago oo heli maxaa ku dhacay oo say ku helayaan ayagoo guryahooda joogi xabasahum alcudur ayuu nabig sal sl cudur iyo cudurdaar ayaa xabisay saas ayuu nabigeen leh sal allahu alayhi waaali wasalam xadiid saddex kun boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna nas ali aljahdami wahiqa qaala xadaana muctamir ibnu sulaymaan ah, muctamir ibnu sulaymaan wahiqa can abihi abihi sulaymaan ibnu darkhaan ataymi wahiqatun caabid can abi isxaaq asabiici wahiqatun caabid can bara bn caazibin ana nabiya nabigana sal slm uma kadibna dakara kalimatan eray ayuu sheegay macnaha macneed u yahay qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm iituuni ii keena bilkatifi garab io wallawx iyo alwaax ii keena oo qur-anka si loogu qoro garabka garabka looda iyo geele iyo waa wax weyn looxaan waa loo isticmaali karaa ama loo isticmaali jiray fakataba markaas wuxuu qoray nabigeenana uu yeerinaya calaih slat slam laa yastawi masina alqaaciduuna kuwa fadhiyo min muminiina ka mid ah saas iyo walmujaahiduuna abcan laa yastawi alqaaciduuna min almuminiina hayra uli darar walmujaahiduuna fii sabiil lah hayra uli dararka marka gadaal dambaa laga soo dejiyey laakiin dhexdii ayaa la geliyey marka hore waxay ahayd laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniin walmujaahiduuna fii sabiili اllah ma sinno kadibna markii cabdullahi bn maktuum uu saas yidhi ayaa waxaa weeyaan ilahay wuxuu soo deji hayr uli darar dhexda ayaa la geli marka laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayr uli darar wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah waa kaas waaya xadiidka saddex kun boqol iyo xadiidka saddex kun boqol iyo boqol iyo kii horaan dhamaynin kow uma dakara kalimata macnaaha qaala ituunii bilkatifi garab iyo walawxi alwaax fakataba wuxuu qoray ama loox laa yastawii ma sina alqaaciduuna min almuminiina min almuminiina iyo almujaahiduun ma sina wa camar ibn ummi maktuumna waxaa weeyaan khalfahu nabiga ayuu ka dambeeya fa qaala wuxuu yidhi hallii ruqsa ruqsi miyaan leenabi allow fa nazalat waxaa soo degtay hayru uli darar ayaa soo degtay xadiid saddex kun boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasacali ramatullah akbarna moxamed ibnu cubayd waa saduuq qala xaddatana abubakr ibn cayaash alasadi waa hiqatun caabid can abi isxaaqi sabici waa hiqatun caabid can bara bn caazibin radia allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi bara lamaa goortii nazalat ay soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almuminiin ay soo degtay ja'a waxaa yimid um ibn um maktuum wa kaana wuxuu adeer acma nin indhool ah faqala wuxuu ya rasul rsulka allow fa kayfa sidee baan fiya aniga xaalkayga suu ahaani wa ana anna acma indhool aannahay xaaladaysaay noqonay xagga jihaadka qala wuxuu yidhi famaa barixa ibni um maktuub meeshii kama tegin oo kama zuulin xataa nasalat ilahay ka soo degta hayr uli darar kuwa aanan curyaamiinta ahayn oo dararka aanan qabin waa kuwa muxuu ahay muslimiin muminiinta mujaahidiinta aan la sinmaynin laakiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu saa ka dhigay oo curyaamiinta haddii niyadoodiba hag ay la jirto ayaga muxuu ah kuwa laga sarmarayna laga sarreeya kuma jirayaan baabu ruksa ruksa ayuu baabkan u baab yahay fi اtakhalufi in laga dimara jihaadkii liman qof lahu waalidaan laba waalid qofkii lah inuu jihaadkii uga haray karo dartood ayuu baabkan u baab yahay mararka qaarna waajib ay ku noqonayba inuu ka haro xadiid saddex kun boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasa cali akbarna moxamed ibn muhana alcanasi waa iqatun xaafid can yaxya bn saciid alqataan waa iqatun habt can sufyaan athawri waa iqatun imaam weeyaan amir lmuminin fi xadiid wa shucba waa imaamkii qaala waxay yihi xadaثana xabiib ibn abi haabit wa hiqa can abi اlcabaas hiqatun caabid weliba can abi اlcabaas asaa'ib ibn faruukh almaki wa hiqa can cabdillahi bni camr bn caasi radi allahu ta anuma qala wuxu abdullah bn camr jaءa rajulin baa yimid ilaa rasul bu yimid sal slm yasta'dinuhu isagoo fasax weydiisanay fi ljihaad inuu jihaado nabi allow jihaadka inaan u bax ayaan doonaya qaala wuxuu yidhi axayu waalidaak labadii ku dhashay ma nool yihiin qala wuxu yidhi nacma qaala wuxuu nabigana sal sl fafiihima iyaga fajaahid birigooda iyo samafalkooda iyo dhaqaaleyntooda iyo kawarqabkooda iyo ateecitaankooda ku jihaad ayuu nabig sal allahu alayh ali waslem baabu ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baabiyey fi in laga dimaro inuu dib liman qof lahu waalidatan hooyala labadii waalid sooma ahin tanna hooyadii agooni ay usii tahay xadiidka saddex kun boqol iyo afaraad waa xadiis xasanan saxiixa qaala alimamu nasai aleh akhbarana cabdulwahaab ibnu cabdilxakam alwaraaq annasa'i waa iqa qaala xadaana xajaaj ibnu maxamed almasiis alacwar wa ثiqaة tabt اkhtalطa fi akhirihi can ibn jurayj cabdilmalik bn cabdi ibn jurayj weeyaan qaala akhbaranii moxamed ibnu طalxa wa huwa ibn cabdillahi ibn cabdiraxmaan waa saduuq can abihi abis طalxa oo ah ibn cabdillahi ibn cabdiraxmaan waa maqbuul can mucaawiya ibnu jaahimata so sida ayn ma qorno jaahima mucaawiya ibnu jaahima qiila lahu waliabiihi walijadihi suxba aabihiisi awgii waa saxaaba isagana inuu saxaabi yahay ayaa la sheegay أنa jaahimata oo mucaawiya bihi ah jaءa wuxuu yimid ilى اnbi nabig sl slam faqala wuxuu ya rasu rsulka allow aradtu waxaan doonay an akzuwa inaan duula waqad jiئtu waxaan u imaadayh qad jiئtu waan imid astashiruka anigoo kaa showr weydiini ama waa kula tashani faqala wuxu yh hal laka min ummin hooyo miyaa kuu sugan hooyo miyaad leeda qal wuxu nacmha qal wuxu falazamha laazim iyada faina aljanata jannadii taxta rijlayha labada logood ayay ku jirtaa iyada inaad lugaha u dhaqda ood caawisa ood hoos joogta ayaad jannada ku helaysaa ee ayada waxaa weeyaan laazim ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waali wasalam baabu fadli man yujaahidu fii sabiilah binafsi wamaali baabu fadli man duul fadliga ayuu baabkan u baabyahay yujaahidu jihaada fii sabilah jidka ale binafsihi naftihi wamaalihi maalkiisa xadiid saddex kun boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi caleyh raxmat ullah akhbarna kahiir ibnu cubayda almadxaji qaala xadaana baqiya ibn lwaliid waa taqaanaan baqiya saduuqun kahiir tadriisi can ضacafaa can الzubaydi waa moxamed ibn waliid waa iqatu tabt can الzuhri maxamed shaab zuhri ninka kahiir ibn cubayd waa iqa saasaan filaya can الzuhri soosama can caطاء ibn yaziid الleyثi waa iqa can abi saciid الkhudri ana rajula nin ba ataa rasul yimi sal slm faqala wuxu ya rasul rsulka allow ayu nnaasi afdal dadkii ugu fadli badan qala wuxuu yidhi nabigena sal slm man qof ayaa ugu fadli badan jaahada jihaada binafsihi naftiisa iyo wamaali maalkiisa fii sabilah ku jihaado qaal wuxuu yidhi uma man kadibna yaa ku xigay ya rasu rasuulka allow qal wuxuu yidhi uma intaa kadib mu'minun mu'min oo fii shicbin takad iyo buur jid mara muxuu ahaa ku dhex yeel oo mina buuraha jidadka ku yeela ama meelaha la degi karo oo shakalmooyinka ah jooga oo yataqi laha laweyne ka baqa oo wayadacu naas dadka kala taga min sharihi shartiisa ayaa asna u fadli badan waa xaaladda markay hadda ay halaawdo oo dembiga u tiro bato oo qofka uu dareemo in uusan diintiisa ay toosaynin in aryar intuska samayst kadibna meelahaas uu kula noolaado waxyaabaha nabigeena ku dardaarmay akhir zamanka ay ka mid tahay sala allahu calayhi waali wasalam baabu fadli man camila fii sabiili illah calaa qadamihi baabu fadli man duul fadliga ayuu baabkan u baab yahay camila ku camal fala fii sabiililah jidka alle calaa qadamihi gomdihiisa oo isaga laftarkiisa luguhi lugihiisii waxaa weeyaan jidka alle ku jihaado isagoon gaadiid xataa haysanin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo lixaad waa xadiis daciif lisnaad ah daciif weya marka daciif laa taquumu caleyh alxuja akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثana leyt ibn sacd can yaziid ibn abi xabiib الأزدي وثقة فقيه وكان يرسل عن أبي الخير أبو الخير ومرثد بن عبد الله اليزني وثقة فقيه عن أبي الخطاب المصري مجهول عن أبي سعيد الخدري قالوا حل أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك سنة تبوك يخطب الناس تدكو خد بيناي وهو النبي مسند ظهر دبر كيس كتيري على راحلتي قاديد كيس يحشي وسقى وصرنا فقالوا حجري ألا هو ياي أخبركم إذن شقا بخير الناس dadkan ugu khayrka badan iyo wa shari الnaas dadkan ugu khayr badan iyo kan ugu shar badan ma idiin sheegaa jawaabtu waxay noqonaysaa bala ya rasuul اlah ina min khayr الnaas dadka kan ugu khayr badan ayuu ka mid ahaaday rajula nin ina min khayr naas dadkan ugu khayr badan ayuu ahaaday rajula nin camila ku camal fala fii sabila jidka alle calaa dahri farasihi faraskiisa dhabarkiisa ow calaa dahri baciiri ritigiisa dhabarkiisa ow calaa qadamihi gomdihiisa xataa yaatiyahu lmowt ilaa geeri ay ugu timaado wa inna min shari innaas dadka uga shar badan ayuu ahaaday rajulan nin faajiran ee faajir ah faasiq ah. yaqra'u kitaab allah kitaabka alla akhriyo laa yarcawii aanan ka istaagaynin ilaa shayin shay oo minhu ka mid a ah. yacnii meel qur-aanka uu diiday kama istaagay uma abayeelay qur-aanka inta xifdisan oo qur-aanka ilah xambaarsan oo kadibna xuduudda ilaahay taraaraysa oonan abadan oo xoolihii dadka dhacaan oo waxaa weeyaan muxuu ahaa xumaan inay ku dhacaan laga yaaba oo mararka qabyaaladda asaas ay u tahay oo adduun jacayl u taagan khatar wa haddii la helo dadka noocaasa wayba jiraane waa halis marka nabigeena sal slm wuxuu ku tilmaamay wa inna min shari الnaasi rajulan faajiran yaqra'u kitaab allahi laa yarcawi ilaa shayin minhu xadiik saddex kun boqol iyo toddobaad waa xadiis saxiixa qala اimam النasي alيه mt aخbarna axmed bn sulayman ruhawi wa ثiqa qala xadaثna jacfar ibn cawn المخزومي وصدوق قال حدثنا مسعر ابن كدام العامري ثقة ثبت فاضل عن محمد ابن عبد الرحمن التيمي وثقة عن عيسى ابن طلحة التيمي وثقة فاضل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا حر أبو هريرة laa yabkii ma ooya axadun qof min khashyati illah alla baqitaanka dartii uma ooya oo fatadcamahu kadibna ay quudato oy leefto annaaru naarta saasuu nabig sal sl qofka duu marba ilahay dartii u ooya naar ma taabato waxaa ka mid ahaa todobadii ilahay u haray inaad harkiisa waxaa ka mid ahaa warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynah soomahin xataa yuradda ilaa looga celiyo naar ma taabanaysa allabanu caanihii fi darci candhada looga celiyo oo caanihii meeshii laga soo lisil ay ku noqdaan ma lagu celin karaa suuragal maaha walaa yajtamicu qubaarun walaa yajtamicu ma kulma qubaarun boor fii sabiilah jidkaa lagu booroobay iyo wa dukhaanu jahanama jahanama qiiqeeda fii min man kharay muslimin abadan qof muslina labadiis sandul oo alla dartii qiiq jihaadka ugu galay jahannamo qiiqeeda inuu galo lagama yaabo kuban kulmayaan saasuu nabig leh sal l slam marka wax aad u weyn weeyaan marka ilahay dartii in loo ooya in jidka ilaahay lagu jihaaday jihaadka taban waa kii hore aan ugu sheekaynayo waa jihaadka xaq ah oo shuridiisu ofsaday oo waxaa weeyaan aanan qof muslin ahna la dilaynin qof waxaa weeyaan mucaahad ah oo gaal ah amaba qof oo waxaa weeyaan cahdi lah amaba eh, musaalim ah oo qof aan la dilaynin taa ayada weeyaan oon takhriib iyo dhibaato aanan wadanin laakiin hadda midkan beryahan ku dhufoo ka dhaqaaqda oo waxaa weye qaraxa cid loo aabiyeele ayna jirin oo albar walfaajir lalayne waxaa weeyaan ka isaga ah jihaad lama dhihi kara waxaa weya waa halaaku nafs qofka naftiis inuu halaago weliba inuu ajar ka helo ood ku janagala iska dhaafin haaliban ilaahay baa kolley naarta iyo jannada gacanta ku haye ah dembi aad u weyn oo qatli nafsi ah ayuu qofka asaga galay markaasay u taalla meeshuu rabbi kula xaajooni biayi damin qutilat waa u taagantay maalinta qiyaamo naftiisa ayaan u horraysa qofka wax la weydiin doono laakiin jihaadka saxda ahaa oo la yaqaanay oo shuruudiis watay waxaa weeyaan waa darwat salaam alislam marka jihaad la yidhahdo dadka waa laba daraf qaar waxaa weeyaan way ku xadgudbeeno jihaadkii meeshii la rabay iyo ariiqiisa ma marinayaane meel aan jihaadayna jihaad ku tilmaamayaan qaarna waxaa weeyaan jihaadba magaciisa in la sheego ya in cirkiisa duma ahaan maba sax maaha jihaadka iyo salaada labadaba qur-aanka kuso aroortay cid jihaad diidi karta ama jihaad ma jirta dhihi karta ma jirta laakiin waa jihaad shuruuddii iyo ariiqadii nabigeena u maray sala allahu calayhi waali wasalam lah maka marka la joogo waxaa suntiin kufuu aydiyakum waaqiimu salaa marka madiine la tagay oo qudriya awood lelo dowlada helayna waad ogeydeen wixii dhacay iyo xaaladda meesha ay gaartay waaya haahay waxaa kala duwan midda kale addaaci wadowla mararka qaar qofka isagoo daaci ah ayaa habka dowladdu u dhaqmaya ninka markuu daaci yahay oo waxaa weeyaan awood ayna jirin dowladna ayna jirin xukunkiisa iyo waxaa weeyaan wadcigiisa waa si waa si markii dowlad iyo raayo ay jirtana marka iyada waa dowla dacwadii iyo dowladdu waa israaceen marna waa dowlad iyo dacwo isla socota marna waa dacwo kaligeed markay dacwo kaligeed tahay sida xaaladda naga annaga hadda aan joogna ay tahay xaaladda waxaa weeyaan dadka waxaa weyaan kufuu aydiyakum waaqiimu sala dadka in diinta ilaahi la baro lagula dadaalo tawxiidka laga saxa salaada laga saxa soonka laga saxa axkaamu shareicada oo jihaad ka mid iyo xataa la baro waxaa weeyaan tan loo baahanya taas weyaan ee maanta inaad mxo ah, intaad qof halkoo bam la soo orda <laughs> dad masaakiina kudhex rida amaba halkoo askari ku rido kadibna masaajidihii iyo madaariistii iyo maraakiistii iyo khayrkii o dhan albaabada laisugu dhufta qofka asaga muxuu sameey qofka asaga muxuu ah diin miu u hiiliyey maya diin uma hiilin diinta ay wax ka hadlayey waaya hay xadiidka laba kun saddex kun afwan iyo boqol iyo sideedaad akhbarnaa hanaad ibnu sari abu sari wahiqatu tabt can ibn mubaarak cabdullahi mubaarak waa imaamkii can mascuudi cabdiraxmaan ibn cabdillaah ibn cutbat ibn mascuud wahiqatun cafwan eh, waa saduuqun ikhtalata qabla mowtihi eh, bimudda wajiiza can muxamed ibn cabdiraxmaan waaثiqa can ciisa ibn طalxata waaثiqaة faadil can abi hurayrata radi allah ta arda can الnebiy nabigen wxu kor sl sl qal nabigen wuxuu yidhi laa yeliju naara naarta alla ma gala rajulu qof baka uu ooyey min khashyaة اllah alla baqitaanki u ooyey naar ilaahay ma galo xataa yacuuda ilaa uu kaga laabta allabanu canihi fi darci candhadii laga soo lisay walaa yجtamicu gubaarun boor ma kulma fii sabiilahi lagu booroobay iwa dukhaanu naari jahanama naarta jahanama qiiqeeda ma kulmaan oo meel isugu yimaadaan weyaan xadiidka laba kun saddex kun iyo boqol iyo sagaalad waa xadiis xasan ah akhbarna ciisa ibnu xamaad atujiibi waa iqa qaala xadana layti bn sacad waa imaamka reer ahli masr ibni cajlaan maxamed ibnu cajlaan waa saduuq can suhayl ibn abi saalix waa saduuqun tagayara xifdu fii aakhirihi can abihi abiis abu saalix azayaat asamaan dakwaan weyaan waa iqatu habt can abi hurayrata radi a a rasul s rsulken wuxuu yidhi laa yajtamicaani ma kulmaan fi naar kuma kulmaan muslimu qof muslima qatala dilay kaafiran gaal dilay ma kulmaan naarta kuma kulmayaan yacnii jihaad baa la galay gaalo xarbiyiina lala dagaalamayey qof muslin ayaa marka ayaa gaal dilay oo jihaadka ku dilay naar kuma kulmaan nabig sal slm laa yajtamicaani fi naar naar kuma kulmaan muslimun qatala dilay kaafiran uma kadibna intaa kadib sadada toosnaaday ama toosiyey diintii waqaaraba sidii loo baahnay soo dhoweeyey oo diinta ilaahay ku dhaqmay gaal ayuu muxuu jidka alla soo kula jihaada ku dilay kadibna jidka ilaahay uu ku taagnaay kama leexanin walaa yajtamicaani kuma kulmaan fii jawfi muminin qof mumina uurkiisa gubaarun fii sabiilah boor oo jidka alla iyo waqayxu iyo wafayxu jahannama jahannama holankeeda iyo qiiqeeda kulaylka badan kuma kulmaan walaa yajtamicaani kuma kulmaan fii qalbi cabdin qof Eh, ama adoon qalbigii alimaanu imaan iyo alxasadu xasad baabkan baab sahlna u malayn baab اxasad subxaan اllah waxay dhahaan maa khalaa jasadu min xasad yani jir bini aadan xasad horta khaali kama noqdo falkariimu yukfiih wاlla'iimu yubdih qofka marka kariimka oo qiimaha badan oo sharafta badan ahludiinka ah xasidnimadaas wuu la jihaadayaa wuu iska celinayaa wuu qarinayaa abadan ilan waxaa weya qof ay iskuulood ahaayeen oo isku fasal ahaayeen oo isku maalin shaqo wada bilaabeen ayaa meel sara gaari isagana dhulka ayuu yeelaa qofka marka wuxuu dareemaya niba berigi maxasaas ada u samayn weyda marka wax soo khibtadii waa soo geli markaasoo kale qofka kariimka ah qofkuna u ducoynaya isagana waxaa wey ilahay buu fadligiis weydiisanaya waa kariimka walla'iim qofka la'iimka ah oo waxaa weeyaan inkaarqabaha ahna yubdih ama bannaanka soo dhiga ama xan amaba wax ka sheeg ama fulaan ama wixii tadarum ood wixii aad isku dhiba wamaa ilaa daalika marka xasad iyo iimaan hal qalbi kuma kulmaan iyo nabig sal sl marka in mudaafaca la sameeya ayaa lisfaray xadiidka saddex kun boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa akhbaranaa isxaaq ibn ibrahim alxamdali qaala xadaana jari bn cbdillah bn dabi can suhayl ibn abi salix waa saduuqun tahayara xifduhu can safwan ibn abi yaziid alxijaazi waa maqbuul kow can alqacqaa ibnu allajlaaj allajlaaj sooma waa majhuul abulcalaa weeyaan can abi hurayrata radi allah ta ada qala wuxu yhi abu hurayra xadiidkan waa saxiixu leey imaamka axaadiis ka horreysay ku ka damey ayuu saxiix ku noqonaya qaala wuxuu yidhi qala rasul rasul wuxu yh sl slm laa yajtamicu qubaarun jidkuma laa yajtamicu ma kulmaan qubaarun qiiq amaba muxuu ahaa boor laa yajtamicu ma kulmaan qubaarun boor fii sabiilah jidka alle iwa dukhaanu jahanama jahanama qiiqeeda fii jawfi cabdin addoon calooshii abadan weligii walaa yajtamicu ashuxu bakhaylnimada nooca ugu daran iwaliimaanun fii qalbi cabdin adoon qalbigii abada weligii weligood kuma kulmaan saasuu nabigeena yidhi sala allah alay slam xadis saddex kun boqol iyo toban iyo kobaad waa xadiis saxiixa qال الإمام النسائي أخبرنا عمرو بن الفلاس واثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي وإمامك قال حدثنا حماد بن سلمة واثقة عابد تغير في آخره عن سهيل ابن أبي صالح وصدوق أه تغير حفظه في آخره عن صفوان ibnu sulaym marka hore abiisu ka warinay sooma ogeyn hadda safwan ayuu ka warina safwan ibnu sulaym ibn abi yaziid alxijaazi waa maqbuul can khaalid ibn laaj waa majhuul can abi hurayrata radi allah wuxuu yihi abi hurayra can nabi nabigena wuxu ka wari sal sl qal nabigena wuxuu yidhi laa yajtamicu gubaarun qiiq fii sabiililah jidka alle iwa dukhaanu jahannama fii wajhi rajulin qof wejigii ama nin wejigii abadan weligood walaa yajtamicu shuxu bakhaylnimada nooceeda daran waliimaanu fii qalbi cabdin abadan kuma kulmaan wayaan labada xadii marka shawaahidda ka horeysay oo axaadiista ka horeysay hay ayay waxaa weeyaan ama mutaabacaadka andhaha shawahidda mutaabacaadka axaadiista hore ayaa waxaa weeyaan ay ku ansaxayaan xadiid saddex kun boqol iyo toban iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasri alay abarna moxamed ibnu caamir الأنطاكي وثيقة قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي وثيقة ثبت حافظ قال أنبانا الليث بن سعد وإمام كريم سرعان بن الهادي يزيد بن عبد الله بن الهادي وثيقة مكثر عن زهير بن أبي صالح وصدوق يخطئ عن صفوان ابن أبي يزيد ومقبول عن القعقاع ابن اللجلاج lajlaajkaas marka mar qacqacaya leeyahay markan waa imaan doona isagoo leeyahay xusein waa isku ninko waa majhuul can abi hurayrata radi allahu ta q abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yir sal slm laa yajtamicu qubaarun qiiq ama qubaarun waa boordha fii sabiilah jidka alle iyo wadukhaanu jahanama jahanama qiiqeeda fii jawfi cabdin adoon calooshii walaa yajtamicu shuxu bakhiilnimada nooceeda daran waliimaan fii jawfi cabdin adoon uurkii kuma kulmaan haddii saddex kun iimaanka laga hadla marka waa iimaanka kaamilka ah waa gaalowa qofka ma qofka aduu bakhiil yahay waa gaal macneed miya maya waa aliimaan alkaamil iimaan kaamilka ah ayaan laga helayn laakiin iimaan yara maxuu aha buka ayaa laga heli qofka bakhiilka oo muuminka ah xadiidka saddex kun boqol iyo toban iyo saddexaad sooma waa صaxiix qala imam nas alيh ramat lla abarna cmr cali falas wa iqat xaafid qala xadaثna carcara carcara ibnu albirnad birnad saas weyaan carcara ibn waa magacyo cajiiba carcara ibnu birnad alqurashi waa saduq yahim wbn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy wa iqa qala xadaثna moxamed ibnu camr maxamed ibnu camr ibn calqama ibn waqas leythi waa saduuq lahu awhaam can safwan ibn abi yaziida can xusayn ibn lajlaaj waa majhuul can abi hurayrata radi allahu ta an nabiy nabgen uu sl sl nabgen wuxuu yidhi laa yajtamicu ma kulmo qubaarun qiiq qubaarun boor fii sabiilah jidka alle caza wajal iyo dukhaanu jahanama jahanama qiiqeeda fii mankhiray ama mankhiray muslimin qof muslim labadiisan dul abadan weligood xadيث سدح كن بqل iyo toban iyo aفرaad wa xadيث صحيixa أخبرني شعيب بن يوسف النسائي wa ثiqة صاحب xadيث qال xadثna يزيد بن هاrون wa ثiqة متقن cاabد الwاسطي weyaan عن محaمد بن cمر عن صفوان بن أبي يزيد عن حuسين بن لاج عن أبي هريرةa sanadka hore qال وxu yhi أبو هريرة رضي الله تعالى أرضاه qاla رsuل رsulka وxu yhi صل سلم laa يجتamicu ma kulmo غباar في saبيل jidka ale وdukخاaن جaهنمa في mankhiray mسلمين وlaa يجتamic شح وإيمان في qaلبi رaجuل مسلم wa xadيث sarun xadiidka saddex kun boqol iyo toban iyo shanaad wa xadيث صحيixa qala الimam النسائي عليه رحمة الله أخبرنا محamed بن عبد الله cabdالحكم wa ثiقة عن شhuعayب بن leyث بن سعد weeyaan wa ثiqة نبيل فاضل عن leyث بن سعد عن عubaydالlah فقيهna waa ku jira عن عubaydالlah بن أبي جعفر المصري wa ثiqة عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن لاج أنه سمع أbا هريرةa رضي الله تعالى يقول isagoo laa يجتamicu laa yجمع الlah alweyne ma kulmiyo سubحaanaه وataعالى ubaaran qiiq ubaaran qiiqanka muxuu ahaa qiiqa iyo muxuu aha iyo boorka taqriban waa isla yihiin ubaaran boor fii sabiila jidka ali waduhaana jahanama jahanama qiiqeeda fii jawfi imri'in qof calooshii muslimin ee muslima walaa yajmac allah allo weynama kulmiyo fii qalbi imri'in qof qalbigii muslimin aliimaana iimaan bilaahi allo weyn la rumeey washuxa jamiican bakhaylnimo labadoodo isla jira ilaahay subxana wa tacala meel kuma kulmiyo baabu hawaabi man iqbarat qadamahu fii sabiil lah baabu hawaabi man qof awaabtii ayuu baabkan u baabyahay iqbarat ay boorowday qadamaahu labadiisa gomadood iyo lugihiisa fii sabiila jidka alle marka jihaadka la galaa dabcan boor iyo howlo badan ayaa la mari marka qofkii hawsha ay soo gaarto boorkaas lugihiisa ay booroobeen ajarka ule ayuu baabkan u baabyahay xadiidka saddex kun boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi alي akhbarna alxuseyn ibnu xurayt alkhuzaci wa iqa qala xadaثna walid ibn muslim adimishqi iqat kahiira tadriis wataswiya qaala xadaثna yaziid ibn abi maryam الشhaami dimishqi laa ba'sa bihi qaala wuxuu yidhi laxiqanii waxaa isoo gaaray oo iga daba yimid cabaayatu ibnu raafic alansaari azuraqi waaiqa ayaa isoo gaaray wa ana maashin aan socday aljumcata jumcadan u socday fa wuxuu igu yidhi abshir war bishaaraysa fa ina khutaaka tallaabadaada haadihi fii sabiilah jidka alle weeyaan tallaabadan aad hayso jamcada u socota waa jidka alle fii sabiilah weeyaan samictu waxaan ka maqlay abaacabas abaa cabs abuu cabs waxaa weeyaan ibnu jabr ibnu camr alansaari waa saxaabi ah yaquul isagoo ayaan ka maqlay qaala rasu rasulka wxu sl slm man iqbarat qofkii ay boorowda qadamahu labadiisa lugood fii sabilah jidka ale fa huwa isagana fa huwa isaga xaraamun xaaraam wuxuu ka yahay cala naari naar ayuu xaaraan ka yahay inay xaaraan cunto ama ina naar cunto ama naar u gala xaaraan ay ka tahay ayuu nabig yiri sal slm marka waaba noo soo dhaweeyen soo ma jeedaan jihaadkii marka waa ti aan horay u sheegnayo waxaan u sheegnay maraatibtiisa jihaad annafs wa jihaad ashayطaan wa jihaad alkufaar wa jihaad almunaafiqiin ayaan sheegnay soo mahin marka jihaadkii waxaa weyaan shayطaanka lala dagaalamay iyo kii nafta lala dagaalamay waxaa ka mid ah in la aado beytka in la aado beytka ilahay si jamaacadii looga dukado xadiidka ama baabka tobanaad ee kitaab aljihaad hoos imaaday hawaabu caynin il hawaabteed oo sahirat soo jeeday fii sabiilah jidka alle iyadoo waardiya caza wajal hawaabteed ayuu baabkan u baabay xadidka saddex kun boqol iyo toban iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam cali raxmat llah akhbarna cisma ibn اlfadl abulfadl waa iqa weeyaan qaala xadaثana zayd ibn xubaaba التميمي waxaa weeyaan صدوq يخطئ rumiya يخطئ في xadيث thwrي w عن عبدالرحمن بن شhريح المعافري wa ثقة فاضل qال سمعته محمد بن شمyر مqبول weyaan الرuعayني يقول isagoo شمyر weyaan الرuعayني يقول isagoo سمعت وxan ka mقلay أbا علي التuجيبي cمر بن مالك الهمdاني التuجيبي wa ثقة anahu isaga samc wuu ka maql abaa rayxaana abu rayxaana ibnu qudaamat athaqafi waa iqatu ya abu rayxaana maya abu rayxaana haye ya waa saxaabi jaliil soo maha magaciisu kaamil ah abu rayxaana yaquul isagoo leh ya shamcuun ibn zayd miya radia allahu taala yaqul isagoo le samictu rasul llah ka maqla sal slam yqul isagoo le xurimat waxaa laga xaaran yeelay caynun il cala naar ayaa laga xaaran yeelay ishaasu sahirat soo jooda fii sabilah jidka alle waardiye ahayd ilaahay naar wuu ka xarimay baabu fadli qudwatin baabu fadli khadwatin fii sabiili illahi caza wajal baabu fadli khadwatin aroorka lah fadliga ay leedahay fii sabilah jidka lagu aroorka laha caza wajal cadayn la caday uu baabkan u baab yahay xadid saddex kun boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadid saxiixa ah. qaala alimaam nasai ali rtl akhbarna cabda ibnu cabdillaahi alkhusaaci waa iqa qaala xadaثana xusein ibnu cali aljucfi waa iqatun caabid can zaa'ida ibni qudaamat athaqafi waa iqatun saaxib sunna can sufyaan athawri weeyaan can abi xaazim abu xaazim waa slma ibnu dinar maqsumi wa mowlaahuma iqatu caabid can sahl bni sacd saacidi radia allahu ta arda qala wuxu yhi sahl qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm alghadwatu kallahitaankii iyo warawxatu caraabitaankii fii sabiiliha jidka alla caza wajal lagu kallao lagu caraabo ayaa afdalu ka fadli badan min addunya addunya iyo wamaa fiiha qolyaha tabliiq waad aragteeno kallahitaankaas iyo waxaa wey caraabitaankaas waxay u isticmaalaan addacwa ila allah baciidna maaha xadiiskaadaan soo marin ad u jeedeen waa ninka jumcadii uu ku waxaa weeyaan uu saas ku sheegay baabu fadl rawxa araabitaan fii sabiil lahi caza wajal lagu caraaba ayuu baabkan u baab yahay xadidka saddex kun boqol toban iyo sagaalaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasai ali mt akbarna moxamed abdillahi bn yaziid alcadow wahiqatu qala xadaana abi abis almacaafiri weeyaan aabihii waa muxuu ahaa cabdullahi ibn yaziid almacaafiri wahiqa qala wuxu xadana saciid ibn abi ayuuba saciid ibn abi ayuub alkhuzaaci wa mowlahum wahiqatu habt qaala xadaanii shuraxbiil ibnu shariik almacaafiri waa saduuq can abi cabdiraxmaan alxubali alxubuli alxubiliyi waa cabdulaahi ibn yaziid weyaan iqa annahu isaga samic wuxuu ka maql abu ayuub alansaari radia allahu tacala an arda abu ayuub waa khaalid ibnu zayd alansaari abu ayuub magaciisa waxaa la yihahda khaalid ibnu zayd alansaari yaquul isagoo le saxaabada weyneed ayuu ka mid ahay qala wuxuu yidhi qala rasul ll sal l slm hadwatun kallihitaan fii sabiilah lagu kallaha aw rawxatun ama caraabitaan jidka alla loo kallah loo caraabo ayaa khayran ka khayr badan mima alacat calayhi shamsu qoraxdu ay usoo baxda oo waqarabat ay u dhacdo weeyaan xadiis saddex kun boqol iyo labaatanaad waa xadiis xasan ah qaala alimamu nasa alay akbarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid alcadaw wahiqatun can abihi abihiis oo cabdullahi bn yaziid alcadaw wahiqatun qaala xadaana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can moxamed ibni cajlaan ibn cajlaan waa saduuq can saciid ibn abi saciid almaqbari waa kaysaan weeyaan wa iqaة تaغayara qabla mowti بarبc siniin can abi hurayraةa radi اlah ta an nabina weyn wxu kuri sl sl qal nabigeen wuxuu yidhi ثaلaaثaة saddex kulluhum dhammaantood xaqu waxaa xaq allaha alweyne caزa wajal cawnuhu inuu kaalmeeyo almujaahidu fii sabiilah jidka al qof ku jihaadi iyo wanaakixu kan guursani alladii kaasuu yuriidu cafaaf inuu xaaraan ka dhowrsado raba isna waa loo kaalmayn walmukaatabu iyo qofkii in aada isxuray darteed lacag dhabar kusoo saartay alladii kaasuu yuriidu doona allada inuu iska guda qofki isaga ahna waxaa wey ilahi baa u kaalmayni saddexdaas qofka mujaahidka alla u kaalmayni hadduu al u jihaadi kan labaadna qofka guurdo guursani oo siuu xaaraan ugu dhowrsada u guursani alla u kaalmayni kan saddexaadna qofkii addoonka ahaa oo yidhi war ariga madaxaygan gadanaya intaas oo milyan daarta waxaan ku siinaya ee wakhti isii kadibna wakhti loo qabtay oo raadina inuu muxuu ahaa xurooba isna ilahi u kaalmayna subxana wa tacaala baabu lhuzaati baabun alhuzaatu dadka duulaanka gala oo jidka alle ku jihaada wafdun wafdullahi waa wafdiga ilahi subxana wa tacala wafdiga ilahi marka waa dhowr eh, alhaazi iyo laba kale noo iman donto insha allah tabarak watacala xadiis saddex kun boqol iyo ko iyo labaatanaad wa xadiis saxiixa akhbarna ciisa ibn ibraahim almasri waa iqa saa waxaa la alimaam anasaa'i qaala xadaثana ibn wahb cabdullahi ibn wahb almasri waa iqa faqiih can makhrama ibn bukayr ibn cabdillahi alashaj wa saduuqun wariwaayatu can abihi wijaada wijaadaduna waa tii hore aanu sheegnay can abihi abihiis wijaadada somaana sheegin wijaadada waxaa weeyaan qof ayaa axaadiis qori wuxuu leeyahay xadaanii fulan xadaanii fulan xadaanii fulan kitaabi uu qori markuu qora oo kitaab ahaan aad u diyaariyo ayuu kadib meel gelini wijaadada marka waxaa weeyaan qofkuu dhimani markuu qofka dhinta canugiisi ama ardaygiisi ayaa waraaqda heli markuu helo wijaada la yihahda marka wijaadadaas marka muxuu ahaa Eh, uruqu taxamul ma noqonaysa mis ma noqonaysa shuruudada maxay tahay waa baab dheer oo baabu cumuum alxadiid lagu qaato ujaadada taas weeyaan helitaan waa can makrama ibnu bukayr ibnu cabdillahi alashaj can abihi abihiis oo cabdillahi eh, alashaj waa iqa ninkaas qaala samictu waxaan ka maqlay suhayl ibn abi saalix waa saduuqan yukhti qaala samictu abi abihiis waa eh, abu saalix asamaan zayaat dakwaan weeyaan waa iqatun tabt yaquul isagoo le samictu abaa hurayrata aan ka maqlay radia allahu ta anu yqul isagoo le qala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam يقول إسقال سمعت أبا هريرة أن كمغلي رضي الله تعالى عنه يقول إسقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد الله وفد الله عز وجل ثلاثة وسدح الغازي قفك الدولانك إيو الحاج قفك حاجك إيو المعتمر قفك عمري سنة انت بإله بوفدين سبحانه وتعالى باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيله باب ما شيء باب كان باب يتكفل وبلن قاد الله لوين عز وجل لمن قف وبلن قاد يجاهد في سبيله جدك على كجهاد وحو بلن قاد عدين العدي وباب كان باب حديث كسدحكم بقوليهم لبي لباتنا دو حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه أخبرنا محمد بن سلامة المراد وثقة ثبت والحادث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ثقة ثبت عن أمي القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي وثقة قال حدثني مالك بن أنس ودار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وثيقة ثبت عن الأعرج عبد can abi hurayrata radi allahu ta ana rasulah sl rsulkan wuxuu yidhi takafala allah alla weyn wuxuu ballan qaaday caza wajalla liman ayuu u ballan qaaday duul iyo qof jihada ku jihaada fii sabiili jidkiisa laa yukhrijuhu usan soo saarin ila jihaadu jihaad fii sabiili jidka alluu ku jihaado wa tasdiiqu kalimati kelimadiis inuu rumeeyo bian yudkhilahu inuu geliyo aljannata janna aw yaruddahu u soo celiyo ilaa maskani gurigii uu ka tagay ilaa maskani gurigiisii alladii gurigaas kharaja minhu ka tagay maca maanaala wuxuu gaaray iyadoo lala qabo oo min ajrin ajr ow haniimatin haniima ah bas labadaas arrimood oo ilahay u ballan qaada subxana wa tacaala in waxaa weye janno u geliyo ama isagoo muxuu aha ajar iyo haniimo isla wata inuu soo noqdo labadaas ayuu rabbigan u ballan qaaday subxaana wa tacaala xadيث saddex kun boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadيث صaxiixa qaala alimam النasي alيh رamat lla aخbarna qtayb بn سacيid qala xadaثna lays بn sacd can saciid ibn abi saciid الmaqburi kaysan wen waثiqaة tagayara qabla mowtihi biarbac siniin can caطاء ibnu mayna waa saduuq mawlى abi dubaab weeyaan samic wuxuu ka maqlay abaa hurayrata radi allahu ta ql abu hurayra isagoo le samictu rasulah baan ka maqlay sal sl ql isagoo le intadaba allah alooyin wuxuu ballan qaaday caza wajal liman qof wuxuu ballan qaaday yakhruju ku baxa fii sabiili jidkiisa laa yukhriju usan soo saarin ila iimaan bi anigu i rumey waljihaadu jihaad fii sabiili jidkayga ana daaminun annahu isaga daaminun inuu damaano qaaday annahu intadaba allahu caza wajal liman ruju fii sabiilihi laa yukhrijuhu ila aliimaanu bi waljihaadu fii sabiilih annahu daaminun soo saa maaha annahu anahudaas waxaa weyaan laba shayba waa noqon kartaa laakiin annahu alla weyne daaminun qofkaas wuu damaano qaaday saas ma ku an ka geli aljannata janna biayihimaa kaana midoodii uu ahaadaba ima biqatlin ama dil oo jidka lagu dilay alla ha noqoto aw wafaatin ama dhimisho iska dhintay ha noqda aw amaba tan labaad arudahu inaan usoo celiya maskanihi gurigiisi alladii gurigaas kharaja minhu ka baxay naala gaaray maa naala wuxuu gaaray min ajrin ajra aw haniimatin haniima xadiid saddex kun boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alay watl akhbarnii camr ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu kahiir ibnu diinaar alumwi waa saduuqun xaafid yarxamka allah qaala xadaana abi abiis waa iqatu caabid can shucayba ibn abi xamsata waa iqatu caabid can الzuhri maxamed shab zuhri waa imamka qal akhbaranii saciid ibn musayab qala wuxu yihi samictu abaa hurayrat aan ka maqlay radi allahu taala an qul isagoo qala rasul qala wuxu yihi samictu rasullah rasulka ayaan ka maqlay sal slam qul isagoo alle rasuulkeenna mathalu mujaahid qofka jihada tusaalihiisa fii sabiilah jidka alle wallahu alla weyna yaclamu og biman qof yujaahidu fii sabiilah jidka alle ku jihaadee kamaali asaa'imi qof sooman alqaa'im ee taagan oo kale weeyaan watawakal allah al weyn wuxuu ka faala qaaday lmujaahid qof jihaada fii sabiili jidkiisa bian yatawafahu inuu ofsada oo fa yadkhulahu ljana janno uu geliya aw yarjicahu uu soo celiyay saaliman isagoo badbaaday bimaa naala maca maa naala wuxuu gaaray iyadoo lala qabo min ajrin ajran aw haniimatin ama haniima baabu hawaaba sariyati gaadiilada fadliga ay leedayu baabkan u baabiy allatii taasoo tukfiqu khasaarto oo waxa weeyaan dantii ay u baxday ku guuldaraysato sariyada markuu gaadiilada waa roondada yaro weyn ciidan yaro kuusano oon aad u badnayn weeyaan xadيث سدح كن بqل iyo شhan iyo labaatanaad wa xadيث صحيixa qala الimaم نسي عليه رحمة أخبرna محمد بن عبد الله بن يزيد wa ثiقة qala xadaثna أbي abihiis wa cبداللahi بن يزيد wa ثiqة cاabد qala xadaثna xayوة وذakra wuxuu sheegay xayوة iبن شhrيح الkindi wa ثiqة habt فقيه زاهد وذakra آkhر nin kale ayuu sheegay xayوة marka nin kale in lagu daro maba loo bahna qala waxay yihahdeen xadaثna أbu hani abu hani waa xumayd ibn hani laa ba'sa bihi alkhawlaani weeyaan anahu isaga samic wuxuu ka maqlay aba cabdiraxmaan alxubuli cabdullahi bn yaziid almacafiri waa yaquul isagoo le samictu cabdallahi bn cumar ibn camr ibn caasi radi allahu taala canhuma yaquul isagoo le samictu rasulah an ka maqlay sl sl yqul isagoo rsulkeena alah slat slam maa min haaziyatin mid duusha ma jirta oo sarye ah oo taqzu duusha fii sabiilah jidka alle oo haniimatan haniimo helaan ilaa haddii ay jirto tacajala waxay soo hormarsadeen uluay ajrihim ajarkoodii laba meelood saddex meelood laba meelood oo min alaakhirati aakhira ay ka heli lahaayeen ayay soo hormarsadeen wayabqa lahum ulu saddex meelood hal meel ayaa u hari fain lam yusiibuu haniimatan haniima haddii aynan soo asiibin tama lahum ajruhum ajarkooda uu taam noqday weyaan xadiidka saddex kun boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa akhbaranii ibrahim bn yacquub asacdi aljawsjani w qaala xaddatana xajaaja ibn minhaal alanamaati wahiqatun faadil ninka hore oo jawsjani waa hiqatun xaafidun rumya binasb kan dambe oo xajaajna waa ibnu minhaal alanmaati anmaati wa hiqat faadil qala xadaثna xamad slmt wa hiqat caabid tagayar can yunis ibn cubayd الcبدي wa ثiqة tbt fاضل wrc عن xسن بن أbي الxسن البصري عن بن cمر رضي الله taعالى عنهuma عن النبي nabg وxu sل sلم فيma xadيiث yaxkiihi uu ka wariyey nabigeena عليه sل sلم عن rabbi rabbigiis caزa وaجل wa xadيث الqudسي qala wuxuu yihi rabbigan subحaنه وataعالى أyuma cabdin adoon la arko min cibaadii addoomihi ka mid a kharaja baxa bijaahidan fii sabiili الlah jidka al isagoo ku jihaadi ibtiغاءa mardaati raallihashadii isagoo weliba raadini damintu lahu waxaan u damaano qaada an urjachu inaan u celiyo in arjactu haddii aan soo celiyo bimaa asaaba maca maa asaaba wuxuu asiiba iyadoo lala qabo min ajrin ajra ow haniimatin haniima wain qabadtu haddii aan qabdoodo halkaas uu ku shahiidana kafartu lahu waaan u dhaafaya waraximta on naxariisana saas ayuu rabbigan subxaana wa tacaala u ballanqaaday damintu lahu an urjacahu damintu lahu weyaan damaanaqaadkaas labadaas mid ka mid ah ayuu rabbi siinaya subxana wa tacala baabka lix iyo tobanaad maal mujaahidi fii sabiila jidka alle qofku juhada tusaalihiisa caza wajal iyuu baabkan u baabay xadiidka saddex kun boqol iyo toddoba-iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa akhbarna hanaad ibn sari abu sari wahiqatun habt can ibn mubaarak waa imaamkii can macmar ibn rashid alazi wahiqatu habt can zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata radi allahu taala anhu qal wuxu yhi abu hurayra samictu rasul lah an ka maqla sal slm qol rsulkan isagoo le maala mujaahid qofku jihaada tusaalihiisa fii sabili jidka alle ku jihaada wallahu alla weynaya aclam ogsoon biman qof yujaahidu jihaada fii sabili jidkiisa kama tali saa'imi qof sooman alqaa'imi ee taagan alkhaashici khushuucsan alraakici rukuucsan asaajidi sujuudsan iyo la tooyahay baabu maa yacdilu ihaad jihaadka wa udhigma fi sabil lah caza wajal baabkan baabiy annaga de waa iska fadhinaay maxaa udhigma o ajarkiisa aan ku yelayna waa ka marka qabso xadiidka saddex kun boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa akhbarna cubaydilah bn saciid asarqsi waa iqatun suniyun ma'muun qaala xadaana xamaada meeshaan xamaad ay kugu qoran tahay cafaan yay u qoranta shee xuseen maxa ku qoran xamaada mise cafaan aye yay cafaan u qoranta meeshaa la soo hubay sheekh sheekh soo hubay meeshaan sheh abdiwahab xamaad iyo iyo soo hubay iyo laga soo hubiyo taqriibka iyo a cafaan sooma dhahay waa cafaan ibn muslim hy hy cafaan ibn muslim ansari wa iqat tabt qala xadaثana hamaam ibnu yaxya alcawdi wa iqat rubama wahim qala xadaثana moxamed ibnu juxaadata alawdi wa iqat qala xadaثanii abu xusein abu xusein abu xusein waa cumaan ibnu caasim abu xusein waa cumaan ibnu caasim waa iqatun habtun uh, suniyun rubama dallas ana dakwaan waa abu saalix adakwan waa iqatun habt xadata wuxuu warramay ana abaa hurayrata radia allahu taala xadata wuxuu sheegay qala wuxu yidhi ja'a rajulin baa u yimid ilaa rasul llahi sal slam faqala wuxuu yidhi ninkii dullanii itusi calaa camalin yacdulu jihaad jihaadku dhigmo qala wuxu yidhi laa ajiduhu ma heli karo hal tastadiic miyaad awoodaysaa idaa kharaja almujaahid qofku mujaahidka markuu baxa an tadkhula masjid inaad gasho masaajid oo fataquuma aad istaagto laa taftur aadan noogeyn watasuuma aad soonto laa taftur aadan afurayn qala wuxuu yidhi man yastatiicu dalika arrinka ayaa awoodo xadiidka laba kun saddex kun boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasi alintin akhbarna moxamed ibn cabdillahi ibn cabdilxakam waa hiqatun can shucayb ibn leyt ibni sacd can leyt ibni sacd can ubaydillahi ibn abi jacfar alqurashi mowlaahum hiqatun qaala akhbaranii curwa ibnu zubayr can abi muraawix alkhifaari almu'adin qiila lahu suxba wailaa faiqa can abi dar ifaari radi alahu ta anahu abu dar sa'ala nabiy lahi nabiga ayuu weydiy sala allahu alayhi waali wasalam ayu lcamali khayrun camalkiisaba ugu khayr badan qal wuxu yidhi imaanu bilah alweyne oo la rumeeyo jihaadun fii sabiili lah jidka lagu jihaado caza wajal xadiid saddex kun boqol iyo soddonaad waa saxiix akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala ambana cbdirazaq bn haman sancaani qaala xadaana macmar ashad alazdi can zuhri can musayab saciid musayib can abi hurayraa radi allahu ta qa wuxu hi abu hurayra sa'ala rajulin baa wuxuu weydiiyey rasul rasulka sal slm ayu lacmaali camalkiiseeba afadl fadli badan qal wuxu hi imaanu bilah alweyn oo la rumey qal wuxuu yidhi uma maada maxa ku xig qala aljihaadu fii sabiili lah qal wuxu hi uma maada maxa ku xig qal wuxu yihi xajun mabruur xaj lagu baarin fali laakiin dumarka iyaga nabigeena sal allah alay slam markay weydiiyeen oo yihahdeen nabi allow hal cala الnisaai xaju jihaadun qaala calayhina jihaadun laa qitaala fiihi wa huwa alxaj walcumra waa tii aan soo marnay baabu darajaة اmujaahidi fii sabilah jidka alle qofku jihaada darajada ayuu baabkan u baabay caza wajal darajada uu gaariy xadid saddex kun boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nasri aleyna akhbarna xarit maskiin qira'atan aleyhi waan asmac can ibn nuh abdullah ibn wahd misri qaala xadatanii abu hani xumayd ibnu hay laa ba'sa bihi alkhawlaani xumayd alkhawlaani can abi cabdiraxmaan alxubuli cabdullahi bn yaziid alcaafiri wa iqa can abi saciid alkhudri radi allahu ta ana rasul sl sl sl qal wuxu ya abaa saciid abuu saciidow man radiya qof ku raali noqdo billahi alweyna rabban rabbanima wa bilislaami islaamnimana diinan diin ugu raali noqda wa bimuxamedin nabi maxamed nabiyan nabinimo ugu raali noqda wajabat lahu ljana janna waajibta qal wuxuu yidhi facajiba laha abuu saciid abuu saciid aad buu ula yaabay inaad alla inaad rabbigaa yahay ood islaamka diintaadana ay islaam tahay nabi maxamedna uu nabigaada yahay intaas haddii aad raalli ku noqoto janno ayaa ku waajibay saasuu nabigeen sal slm qala wuxuu yidhi facajiba laha abu saciid abu saciid aad buu la yaabay arrintii la dhacay madaxuu la ruxay qaal wuxuu yidhi acidhaa calay ya rasul rsulka igu soo celi fafacal nabigu u yeelay oo ku soo celiyey oo wuxuu dhahay man radya biاllaahi rabban wabiاlislaami diina bimuxamedin nabiyan wajabad lahu اljanna uma qaala rasul lah wuxu yh sl slm wa ukhra mid kale yurfacu biha alcabdu addoonka looga sarmariyay miata darajatin boqol daraja fi ljannati jannada maa bayna kuli darajatayn labada daraja inta udhexaysana kamaa bayna asamaa'i walardi arradii samada ay isu jiraan qala wuxuu yidhi wamaa hiya ya rasul rasulka taastay ahayd qala wuxu yhi aljihaadu fii sabiili lah aljihaadu fii sabiili lah weeyaan xadiidka casharka u dambey insha allahu tabaaraka watacaala galabta saddex kun boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadis xasan isnaada akhbarna haaruun ibnu moxamed ibnu bakaar ibnu bilaal alqurashi wa hiqatun hy maya iqa mah waa saduuqun adimishqi waa saduuq qaala xadaثana moxamed ibnu ciisa ibn اlqaasim waa saduuqun yukhطi wayudalis warumiya bi alqadar بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد القرشي واثقة قال حدثنا بصر بن عبيد الله الحضرمي واثقة حافظ عن أبي إدريس عبد الله عبد الله ويان الخولاني النبي زمن كيس صلى الله عليه وسلم ولد في حياته النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحaabada kuwooda weyn ayuuna ka maqlay markuu abudarda dhintayna wa kaana caalima sham bacda abidarda can abidarda radia allahu ta qal abudarda qaala rasul rasulka wuxu sl slm man aqaama salaata qofka salaada ogo waata zakaa zakada la bixiyo wamaata dhinta laa yushriku billah alla weyne asagon wax la wadaajin shayan waxna kaana wuxuu aada xaqan xaq cala allaha alla weyne caza wajala an yakfira lahu inuu dhaafo haajara ama ha haajira aw maata ha ku dhintay fii mawlidihi meeshuu ku dhashay faqulnaa waxaan idhi ya rasul rasulka allow alaa nukhbiru biha annaas dadka maan u sheegna fayastabshiruu ha bashaaraysana biha ayada faqala wuxuu yidhi ina liljannati jannada ayay u sugnaatay miat boqol daraja bayna kulli darajatayn laba darajo dhexdoodaba kamaa bayna asama waalardi acaddaha allah aln wuxuu diyaari lmujaahidiina kuwa jihaada fii sabiili jidkiisa walowlaa ana shuqa inaan dhib haddii aanan ka baqayn cala muminiina muminiinta walaa ajidu aanan helayn maa axmilum waxaan ku qaada gaadiid caleyhi aan u helaynin gaadiidlaan baa jirta moogta ba'an walaa tatiibu anfusahum naftoodana ay ku dhiib noqonaynin oy ku qancinin an yatakhalafuu bacdii inay iga dimaraan maa acadtu maanan fariisteen khalfa sariyatin gaadiila yaroo baxaysa xataa oo ah kama harin wala wadidtu waxaan jeclaan lahay ani aniga uqtalu in lii dilo jidka alliigu dila uma uxyaa lii noolaya uma uqtalu lii dila ayaan jeclaan lahaa saasuu nabigan le sala allahu alayh ali waslem hada wallahu aclam w sala allah waslm ala abdi rasul mustafa